الحمد لله رب العالمين لا ممكن التقدير ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد عن وقيس بنت محسن الأصلية أنها أتت بإبن يول أنها يض أتت وولته بإبن يول اللحاية أصعب عليه صغير ويرى ولم يأكل الغلب الطعام الرسول إلى رسول الله رسولك كلا يأكل صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله وكفريسي صلى الله عليه وسلم في حجره لكيسي فبال على ثوبه برديسي بفكاجه فدعا بباء ليصغ على النبي عليه الصلاة والسلام ضحه مرقى صور في على ثوبه برميسي ولم يغسله من النيرين وفي حديث عائشة وحفظ من المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر cufiya loo keenay bisabiyin sabi fadaala calaa tawbihi baradii uu ku kaadiyey fadacaa bimaa-i biyo uu soo qaaday faatbacahu iyaahu y faatbacahu biyihii uu raaciyay iyaahu meeshii kaadada ay ku dhaadatay walimuslim waxaa u sugnaaday faatbacahu uu raaciyay dowrahu ilmaha kaadadiisii walam yasilhu mana mayrin marka xadiidkii waxaa laga qaadanayaa waxaa weeyaan ilmaha yar ee sawiga ah haddii uu ku kaajo qofka in markaas waxaa weeyaan marka uu ku kaajo in markaas waxaa weeyaan ay tahay in markaas ilmaha yar ee sawiga ah haddii uu ku kaajo kaadaa in la mayro inayna waxba baahnayn in biyo lagu dulshuunayo baa hadda oo rusheynaya laakiin shuruuddaa ku xiran shuruuddaa ku xiranna markaas waxaa weeyaan afar weeya kow waxaan waa inuu wuu yahay gabar waan maahay laba waxaan waa inay kaabi tahay waa inayna saxariyo wixii lamid waan maahay saddex waa in markaas waxaa weeyaan laba sano ina dhaafin afar caalamo waan wax kale waan la quudan laakiin haddii labada sano dhaafay ama markaas waxaa weeyaan labada sano iyayna dhaafin caalam wax kale caanamo wax kale ay quutay markaas waxaa weeyaan waa waa la maydayaa marka gabadha laakiin kaadideeda iyada markaas waxaweyaan lama haryaraato ama haweynaato iyada waa isku mid waa la maynayaa markaas xigmadan allahu calo ilaah waa garan waxyaalaha sheeg sheegaano waxayna raggiiyo dumarka dumarku ka kaadi adag yihiin bay qaarkood <laughs> qaarkood waxay sheegaan maya dumarku waxay ku qaan qaangaaraan nijaas oo dhiigga xaydka ah ragguna daahir bay ku qaangaaraan oo murida ah risaaladteyda laakiin iyaga maxaa diidiyo weli way ku qaan gaaraan xaagka waxaad la dheeryihiin ragga laakiin iyaga laftooda welidaas way ku qaangaari karaan ilmaha isaguyaa laftiisa haddii markaas waxaa weeyaan cuntada markaas wuxuu qada ahaan u qaadan karo oo isagu waxuu cunayo uu qada ahaan u qaadan karo weeyaan laakiin wax markaas waxaa weeyaan afka loo geliyey oo markaas waxaa weeyaan inta afka loo geliyey mar uu liqay intaasoo kale fadhi male caadi waa in cunto joogto oo qudaahaya qaba waa inuu sidaa cuneeyaya la siiyo waa inay jirto xigmadda labada dumarkooda ragga loo kala farqiyeyna allahu aclam ilahi adira subxaana watacaala laakiin sidaas markaas waxaa nabigu sala allahu alay wasalam xadiidka tirmigina uu soo saaray dee nabiga wuxuu yihi sala allahu alay wasalam yumusanu bawli jaariyati irashu bawli gulaam nabi sal slam waxaa la mayri buu yihi gabadha yar haaweeda wiilka iyo rkaacadiisana waa la ruurshay buu yiri sala allahu alay wasalam qaarkood culamadiina waxay sheegeen waxay sheegeen markaas waxaa weeyaan kow wiilka markaas waxaa weeyaan waxaa jirta wadaahe wiilka kay isaga markaas waxaa kuleeyahay bay idhaheen xaraara khazuura ayuu leeyahay idhaaheen oo markaas waxaa weeyaan maadaama oo markaas ilmaha yar iyo waxa weeyaan wiilka ah, waxay yidhaaheen aad baa loo qaadqaadaa bay yidhaaheen dadkuna way iska jecel yihiin bay yidhaaheen oo gabadha iyo wiilka dadka wiilka jecel yihiino gabadha aada wax xambaarayaan oo aada masi qaadqaadayaan laakiin wiilka kii soo soo maraada islaamii soo martaa way qaadanaysaa isaga maadaama saa loo qaadqaadanayo waxaan almashaqatu tajlibu taysiir bay yidhaaheen almashaqatu tajlibu taysiir bay yidhaaheeno dee waxawey markaa rafaad baa ka imanaya kii qaada markuu ku kaajo hameeda dharka markii la rafaad baa ka imanaya waxyagana weyna biyahaas ku dooshay yidhaaheen aduu waxyaalo badan bay sheegaan allahu aclam walow culimada markaas waxaa weeye culimo badani waxay yidhaaheen xikmadda ilahi waa garan allahu aclam ba yidhaha ilahi waa garan waaya waayo وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال وحوري جاء وحي لكن ما قرر هو ودي قرار ما قرر حقرار هي دور ضخ ولا روش ودي قرار وقياس من قبل حقوق قياس صحابا ما يمكن يهان قياس اسمه سعرية لا يحوي القياس في مقابلة النسوية لا نص لا قياس ولا قبيل السهاد ولا هذا في مكان النص ولا دلالة خلاف النص أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رجاء ربي من هدابي أيضا فقال يكادي في ضعيفة المسجد بسيف وقد كيف يزيد كادي فجرح الناس في عديده فنها النبي النبي فجرح الناس في عديده معناه بلاد بدون منك أنها هو النبي النبي عديده صلى الله عليه وسلم الدائم ذلك فلما قضى بينه كعزيز مرق النبي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي النبي وحامر عليه الصلاة والسلام بالزاني باليابان بالزاني باليابان ذنوب هدين وذلك للجبنة وذنوب تعالية وقد بالزاني باليابان ومما إبياه uhbiqa waa lagu shubay caleyhi dushiisa marka tana waxa weeyaan dhulka qaabka loo daahirinayo weeyaan dhulka biyaha waa lagu shubayaa biyaha waa lagu shubaya hadda ninkaas markaas waxa weeyaan wuxuu ahaa markaa mid heedaadiya heedaadiyaha shayii buu ahaa suu usoo soomay masaaikii nabiga sala allahu alay wasalam isaga nabiga bix buu ahaa muutaa sawad ma ahayn oo tamnuuc buu iska ahaa inbuu ku qabtay tiirka tiirkiisa mid kamida inbuu ku qabtay waxba kaada kadibna waxaa dhacday saxaabadii waa ku yaacaynay qafaadi doonaan nabigu sal allahu alay wasalam daawagii facadaha curwadu nabigu sal allahu alay wasalam dhow arrimood buu difaacayay kow haddii markaas waxaweye ninkaas lagu ah, la qaban lahaa waxaa laga yaabaa inuu baxsado masaajidka dhex ariyo kaagoo dhan wada gaarsiiyadu laba waxaa laga yaabaa isagana kaago lagu bargeeyo xanuunba markaas waxaa weeye xanuunka qaado saddex waxaa laga yaabaa ninkan waa ninay baadiya iska jaahiliin inuu yidhaaha markii la dilo masaajidka dibbeed loogu soo noqon yidhahda isgudayaa isku mutahidiina waxaa ku ahaa waa isku dilayaan hakamida ah, sooma waxaa weeya marka ninkii markii dambe nabigu sal allahu alay wasalam kaadi markuu dhameysay u yeeray wuxuu ku yidhi masaajidda sumaabki hoos inta ugu yeeray waxaa loogu talagalay salaad iyo dikriga ilaahay iyo qur-aan in la akriyo wax kale looguga talagalay markaa waxaa dhacday in markaas ninkii yidhi allaahuma arxamnii muxamada walaa tarxam macnaa axada ilaahu aniga nebi maxamedo keliya noo naxariiso cid kale hanala hilaajiri labada yer noo naxariiso nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu alay wasalam laqad ixtijarta waasica shay aada u ballaaran baa soo koobtay naxariis ilaahu ballaaranta ninkaa anaa waxaa ninkaa ka siiyey nabigu sala allahu alay wasalam suugu ixsaan sameeyey marka qofka waxaa weeyaan haddaad u ixsaan samayso inaad quruubtiisa hanataaba laga yaabaa sooma laakiin waxaa kala jira dadka lagu qaybsamo inagaa nin caqli leh jahliga ha ku jiray inagaa nin markaas waxaweyaan caqli lahayn oo waxooga markaas ka dhina caqliga sooma qofka caaqilka laakiin markaad karaamayso eed wanaajiso wanaag buu la idanayaa markaa laakiin qofka xun markii la karaamayo wuxuu sii moodayaaba xataa in fadli uleeyaha lagu karaamaye iyagoo sii qaadanayaaba halkaa minkaa kasii diisaya wuxuu la oran karaa keliga shaacanka oran jiray إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت الكريم وإذا أنت أكرمت الكريم لئيم ولدي تمرد فإذا أنت أكرمت, الكريم الكريم يعني من يرسل الكراميسته ملكته وملكيسة ومن وحن قرية مركز حيوية وإذا أكرمت اللئيم من الكرام كراميسة تمرد وسيم الحبيبية سيم الحبيبية markaas waxaa weeyaa ninkaasi sidaasuu markaa marka nabigu sal allahu alay wasalam hadallada oo xadiidka bukhaariga nabiga ku yihi sal allahu alay wasalam waxaa kamid ahay in nabiga ku yiri eh, nabigeenuu saxaabada ku yihi inamaa buciftum muyasiriina walam tubcatuu mucasiriin waxaa laydiin soo diray inaad markaas waxaa weeyaa waxaad eh, markaa wax fudaysiin lakiin wax cuslaysiin oo dadka cebeedidiin laydiima soo dirin buu ku yiri aanaayuu nabigu wuxuu ku yiri sala allahu alay wasalam إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء آه، لا يصلح بشيء من هذا البول والوقذة وصخب الإيقاظ والمصوبة وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن الذي كل عليه الصلاة والسلام أخو حاب علي الكاسحوي يعني آه وحاب داشي إذا بيه لو شري كبير السبيل ومرقى صحوي وهو مرقى صحوي كل عجل marka waxaa la yidhaha masalada dadkanan aygo kale haddii ku kaajo gurigaaga meel kamida ah ama dhulka meelaha ku tukanaysa masaajidka meel kamidaba ah, ba qofkee loo dhahiri karaa ka dhulku hadduu ciid yahay todoba jeer lix jeer toddoba jeerba baa biyo leefay iyadoo lagu dejiyo uga baahna isaga iniga dhulkii sooma laakiin hadduu sidan yahay ilaantiiya laga meeraa masalada ciidda eh, ma laga leexan karaa يبدأ وحر هيدا قلم الولا حضر عباد الشجاع بس عبد الله تاكو يا شيخ تلو أنا علي لا تاكو آه. يا شعور كل علي لا قال أنا علي جنتها شو ما تقول جنتها وخد أنت الصور فريقة لا في الجنة الحصل صورة هاي ما هو مرقص ما ولا بيرك هدي أنا عيسى هاي نسيها تاع بعدين oo intaa meesha laga qaadanawaxayd haddii taasoo laga wada soo gaari karo oo markaas waxaa weeyaan la wada dhamaystiri karo tawahaadi markaas meesha in la daahiriyaba la rabaa haddii aan laga soo gaari karo laakiin shardigaanu waxba kaaga harin calaa yaqiin ma marka maxaa tirahdaa salama مسألة خلافية شو مسألة يا مسألة صامر لا صح مسألة خلافية هي اسمها يستا أي ملا قيبك بيجي حكيت تقول سيد عوية بتقول وحول غلا حنترى weya bay ku tegeen waxawaa laga leexan karaa laakiin jamaahiir ahlicilmi siday u badan yihin lagama leexan karo wey lagama leexan karo qabaa saas wey waxay yidhahaan nasku waxa uu sheegay baa lagu gaabsan waxaa maadaama cibaado yahay nasku oo dee dhahaaro uu yahay dhahaaraduna cibaadada ay kamid tahay nasku intuu sheegaa lagu gaabsan yihaa misal marka khilaaf weydiya وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وحين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سؤال الفطرة في الثانية خمس شوية أنا شن فاكرية الثانية ما هي riwaayadka wuxuu daafasiray waa khams min alfitra ah. shan baa islaamiyada aqriga macnaha alistixbaabu intibaaho ee alkhitaari alkhitaari qofka la gudo iyo walistixbaabu himaa hoose qofku inuu iska xiiro waqasu shaaribi shaarifahana inuu xiiro wataqliibil adfaari cidiyahana inuu guro wanatfil inadhinkashana inuu tufatiyahaaska soo baxayo markaa su'aaladaa eh, markaas waxaa yar tilmaamaynaa shantan islaamnimadii kamid yihiin islaamnimada maanaa shantan keliya kula koobno shantaas markaas waa nadaafad iyo markaas waxaa weeya wanaag weeya waayo wasaq shantan xubno xubnood mid walba oo kamida ah. hoostiisa wasaq baa geli karta kankirta wasaq baa geli karta xukunka taranka haddii waa la gudi wasaq baa geli karta haddii markaas waxaa weeyaan eh, allahu mustacaaran biyaha la jiri wasakbaa galaysa xeeladaba noocaas hadda waxaa arkaysaa adiinta ku baxeen ku baxeen marka wasaq inta wada gashay qeybtanoo dhanay miliyinuhu wasaqay ka buuxsisay arkaysaa ma fiicnaba inuu qofka biyaha iska jira mar walba waa u fiican waayo soomaalida dibba harsadasana dibba ma harsaday taas waa yaa jikoobay laakiin wasaq weeya waxa mafhuumka laga fahmayo ma aha macnaheedu shantan kaliya ku kooban yahay waa sidaa taas ta kale shantani ma sunna mise waa waajib waxaa weeyaan sida eh, eh, raajixa waxaad moodaa inay waajib tahay oo rag eh, gudniinka markii la yidhaaho amusana khilaafiya culamada qeybo kamida waxay yidhaaheen ragga unbuu waajib ku yahay dumarka waajib kumaaha bay yidhaaheen xilliga uu ku waajibayaana oo markuu qofku qaan gaaro markuu qaan gaarin baa waajibeynta ka horeysa oo sunna ilahay la guda markuu qaan gaaro miyaa waa waajibe ilahay la gudaa mas'aladaas sida raajixa rag iyo dumar way ka siman yihiin rag iyo dumarba waa ku waajib saddex qodob baa ku jiro qolo waxay yidhahaan labada waa sunnada rag iyo dumarba waa sunna bay qabaan rajma waa hawl qaarkoodna waxay waa qolo naadira qaarkoodna waxay qabaan maya dumarka unbaa sunna tahay ragga waa ku waajib qolada saddexaad baa ugu raajixsan oo ah rag iyo dumar waa ku waajib waayo dumarka waxa ku ragga dumarka nabigu sal allahu alay wasalam wuxuu yidhi xadiidka abu daawud iyo keyrkii shamduu walaa tantahi buu nabigu yidhi sal allahu alay wasalam irsiya ha ku sii xeel dheeraane macnaa waxaa weeyaan in yaran ha laga gooyo manaa in la sida isla hadalada fircooyinta ah, oo qofka xulihiisa laga ciyaaro dee diin ma aha diin ma aha waxa weeye waa qofka la dhaawacayo ragga isagoo maal xiilkiisa taranka hadii la geeyo fulaya nag dhamaystira boqolkiiba fulaya ilaha iska meelaadaba isagoo iska maajaa boqolka neefuu qaadanaya waayo muxuu la nool yahaya intuu ku noolaan lahaa isu tabaqan marka waxaa <laughs> ma ha u socon karta maaha taasi warwaalidka boqolkii neef wuu leeyahay qofkaasi waxaa intaa dheer gabadhana saasoo kale haddii xubinkeygii taranka la jarade wuxuu leedahay boqolkiina kontonkiina saa darteed baa waxaa weeyaan gabadha noocaas loo galo ee markaas waxa weeyaan eh, jirkeeda sidaa loogu ciyaaro ee dareemadeeda oo dhan la jaro gabadha noocaas waxaa weeyaan baktigeeda leedahay waa halis weeyaan waxaa la jarayaa markaas waxaa weeyaa haragii iyo markaas waxaa weeyaan jirkii ku hareeraysnaa oo dhan xubinka taranka markaase waxay yidhaahee waa khitaan waa guditaan marahe waa cadaab weeyaan sooma waa cadaab qofka markaas waxaa weeyaan darkiisi la googooynayo isagoo arko maay welibaatana dee waxaa weeyaan dhakhtarada malahooga la suuxiyaaye xaade niyadaasoo kale markii la joogo in markaas waxaa weeyaan la xajiyo intaas xarkeynta lagu xixiro qasab lagu guday waftiga ka raacnaa waxba ku ahaynba soo noqdaan waxba ku ahayn waxaa laga yaaba markaas waxuu wada cadaabaya qofkii la waxeynaya markaas markaas waxaa laga yaabaa haddana kadaranta daranta in la tolaa laga yaabaa soma ya in la tolaa laga yaabaa sida gabdan haruda wax la tolaya maxaa maxaa dhan lagu tole qof waxa la tolayaa ya xarigii waxaa lasoo qaadanayaa irbad baa lasoo qaadaya la dawaarinaya ya irbada لكن الحمد لله هذا دكتورتي قف دواني محمد لو جيب يا حريقه اجي جيب الله يا يا عجيب مثال markaas waxaa laga yaabaa haddana dhiiga caadadu meel kusoo baxaya inaa haddana loo sameyn haddaa aragto marka gaba yaroo kale kelyaha xanuunaya mataqaana waa dhiiga caadaa ku istaagay somaogin yani meelu soo maro maba jirtada booska loo sameeye kaaladaa soo mari laba hudin soo mari dhiigii marka ku noqonayaa xanuun bay marka qaadaysaa xanuunaha halis ka qaada laga yaba waxa laga yaabaa dhalmaaa marka dambe inay ka qaada laga yaabo dhiiggani inay mangaayaanka fadhiiso marka ay guntaan laga yaaba marka dambe kadibna markaas waxa weeyaan doorku badanaa sida haalibka xilliga uurka qabaa waa marku makaankaasi xidhaya dhiiggaasi markuu yimaado kadib weeyaan soo saas ma dhiiggaas markaas waxa weeyaan haddii halkii ay guntagay dabeelada ah, ah, ah, xuga galaynta ka hor maxayaa furi xagee ku furi <laughs> marka waxa weeyaan laazim waa in markaas waxa weyaan waxaas oo kale waa in laga digtoonaado markaas waa la ilaanlayaa kule gabadhaa la ilaanlaya ya gabadhaa la ilaanlaya oo marka hore waa ilaalinay midda kale intaasoo gabdheeda waxaa jira waayii waa la furay soo maaha waa carmala kuwan muu taliyiyaadaan kuwaas inta waxaan soconayo waxaa weyaan ra'yi aan soconayn inaad la timaado ma fiicni way marka waxaas waa xaaraan weeyaan nasiib wanaaga waa dadina intii hore oo dhan way iska wada aamusnaayeen waxyaalaha ugu xunaan ka yaaba waxaa kamid waxaad ah arkaysaa walaal culimaa sheeganaya oo gabadhiisu ay talantaad arkaysaa oo biyo dhalayto kuwiisa halkool iyo dheelka loo diida ma socon karaysa leeda ay markaa codsanayso lagu dhagareeyso wey <laughs> markaasa waxa weeyaan laakiin marka waxa weye dowladda xarintay inba markaas waxa weeyaan waa xaaraam iska yidhaaheen amaa dadka marka nuu sheegtid idinkaa culimada marka waxaa nagu sheegtid ayaa anaa ta'khiiru bayaan caa waqti alxaaja waa qaacida usuuliya weeyaan shayga waktiga loo baahanya cadeeyo laga degdego xaro darua keeni ilaahay markuu dawladdii ka siiyey waa xaaraan ee dawladdii xarintay rabbiga soo istaaga waa xaaraam dawladda ma ummadda xaruunta hadda minta xaruuntay iska aamusa kolka hore saaba aamusreeda aamusa marka waxaas waa xaaraan weeyaan gudiinka noocaasi keliya waxaa la rabaa in kurtunkan laga jiro bas loo dhamaado ma la rabaa hataa hari badanayna dareema la rabaa sooma intaa hor la jarana la rabaa waa laga dhiijini in yar waa laga dhiij bas ma jiro waa sunnad yarinba warqa lama jiro meesha ya aan socono taa kuwan kala miyaa iyagana waxaad moodaa inay waajibtahaad moodaa iyagana sida raajixa kuwan kale laftooda inaad raajixii baad moodaa sidaad raajaxaa waaya oo nabigu sala allahu alay slam wuxuu ku tilmaamay shaarifaha xeeridooda haddii la daayo inay dhaqanka nasaarada iyo majuusta ay tahay in la xeerana in iyaga la khilaafayo marka dee nasaari iyo majuus in la khilaafana waa waajib weeyaan sunno ma aha hadaa sidaa markaa waa dawarka qof faarufaha duusta garka lagu ka dhigo waxaa weeyaan ula soo ulasoo bakiinada ula soo baxa daalka faarufaha la inta maaleegi tawakalsaano faarufayaa ka afkiisa qoraya faarufaha kalakaayo waaya warna waxa saa ula baxa nasaarada iyo sooma saarada iyo kuwan sudaaniyiinta iyo taasida abadalaasa meelay ka keenaan abakar alla meelay ka keenaan abakar manaa imaam maalig baa wuxuu qabaa waxaa filayaa ah maalikiya moogtahay waa waaligaa marka wuxuu qabaa laga yaabaa muwadaanaydan ku marnaa laga yaabaa laakiin kasoo marna maxaso lakin waan suuragal ah muwadaa waan ku mari doonaa hadii lahaya marka wuxuu qabaa shaarifta marka la xiray saxa la xiro laakin yaa la dhamayn buu qabaa isaga oo inuu rameeyey aa lagu raheeyo halla biisa buu odhan yaa kumeynta iyo fahmisuu hadduu kugu dhaco meel kale ka dhacdhacdo oo wadadii baa waa waasinaysaa ilaahay wuxuu yidhi macnaha markaad xiirayso xeer waa iyaro madow ah ku daawiil waa qurxi iyar ku daawiil madow ah laakiin waxaa weya bahasha dib weliba daa shaarkeeda kala maadayn waa dhibaatankeeda lageysaa wixii diinta inoo dugteen lagu kormaayo wixii kale ya wixii kale waa lagu dhexayso weyn ya awaa sidaa tan kale iyadana markaas waxaa weeyaan istixdaadka iyadana magacyo yar buu ku bixiyey sala allahu calay wasalam marka waxaa weeya waa kolley markaas waxaa weeya waajibkaasay u dhan yihiin allahu stacmaalihi tugna baabul usuli janaabati janaabada la iska dheerayuu baab yahay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wain kuntum junuban fadahiru fadaharu wain kuntum junuban haddaad janaaboy janaabo ama janaaboyin leeyihiin atihiin fadaharu dhaharo qaato waayo waayo nadaafad baa ku sugan oo waxa ku sugan furfunayd baa ku sugan oo waxa ku sugan markaa nashaad baa ku sugan marka waa inuu qofku iska beero baasha waxay dhahan culays baa kaaqabi dhaha culays baa kaaqabi dhaha lidaalika nabigu calayhi salaam uu yiri qof markuu jimaac sameeyo inuu ku noqdo haddana rabo ha weysiiso durub ayla tarid ha weysiiso lidaalika la soo socotaa ayaana ka degdegida minhaaj lama xarfama qashay أرضية وحور شخ بسلامة كارب وعطف وضع عشر كده وعطف وهنا بزوز عطف صافي سريع كارب وعشر كبرهي صافي سريع كارب الله صافي لصبر من هذا لما حمتين وياك وكتب أنا لما حمتين وزيك كده بس مسعى طبيبك وأذكرنا أنا مرور رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نقيه لكم في بعض طرق المدينة مدينة دين كان مثل كل بيت وهو دره سنة جرابولا قال وفوري فالخرصت وكرد ويبتعي من الحبيسة إذا هل كنت بفرق سنة وامودي ثم جيت واربي فقال وفوري إذا كنت حقابا لهي يا أبا فرارك يا أخريني قال وفوري كنت وحرها جرم جرابولا لها وكريت وعلى عي الإجاني سكين أخلا فريستو وانا أنا غير مهارتي أنا بلا مهارة إلا أخلا فريستو ذاك بقي فقال وفوري سبحان الله ina almu'mina qofka mu'minkii laa yajus maba nijaasooba war qofka mu'minkii maba nijaasoobay waa sidee marka janaabadu bal nijaas socdo halkaas u janaabadu nijaas waa ma aha ee sida raajixa waa daahdeeda waana say jawaahiir ahlcilmi qabaan sida imaamu maalik imaamu shaafici imaamu axmed jumhuur atbaacihim sida ku tegeeya ama xanafiyada alimaa abu xaniifa iyo raqlamida waxay ku tegeen waa daahir bay ku waa nijaas bay ku tegeen intooda kale oo daahirka qabaan sida saxda allah waxa waxay laba xadiis oo kala dhigeen xadiiska ay leedahay caaisha waxa weeyaan waxaan ahaa marada nabiga sal sallallahu alayhi wasalam kii nabiga ka bayda bayrigaas Abu Haniifa wuxuu leeyahay waxa weeyaan de maxaa loo beeriyaa bayrigaas ay ayna kalena waxay daliishadeen xadiidkan kale ee markaas waxa weeye Aisha ay leedahay waxaan ahaa kuntu afruku farka waa ka jiri jiray nabiga marka jujubinta dee miisaanka in jujubiyaa lama yidhaha sooma taa saasay leeyihin waxaa lagu jamciyaa sax waa daahir wada ka jujubin jirta mayritaanku waxaa layskugu maynayey ma aha nijaasnimo ee wasakni way ahayd shay kastoo layska meynayo nijaasaa layskaga meyna wasaqaada layskaga meynaa sooma wadee dharkaba marka hadda la mayrayo mara kastoo la meynayo nijaasnimo baa loo meydhaa wax ka looga meydha miya waa nadiifiyaa sooma waa sidaa hadda khaakadu nijaas waa maya sooma haddana waa iska ilaalinade sooma iyagaa ina kaasoo waa iska ilaalinaysaa sooma camoofta nijaas waa haddana badana waa iska ilaalinaysaa laga yaaba gacantaada haddii khaafiya waxaas ay ku dhacdo ama diinko kale iskaga siiso ilaasi waxa laga yaaba cuntadii kuwa cunaysa inaad marka iska waxa weeyaan inaad markaas waxa weeyaan iska maydho iska nadiifiso sooma hada waa nadaafadiiba kamid tahay wadiinu annadaafa sooma والنظافة من الإيمان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن الله الجميل يحب الجمال والنظيف يحب النظافة إنها من هذا يا رسول الله صلى الله الجميل يحب الجمال إذا تبها الله أصيلة والنظيف يحب النظافة الجالية في السلسلة الصحيحة وغيرها لم تكسوسها وهي وهي النظيف ده نظافة الجالية سبحانه وتعالى وصفات كلها كلها xumanidu waa daahir weeyaan midda kale waa aslu bani aadam soo ma haddii waa nijaas idhaa bani aadamka nijaasa ka dhaqama halis weeyaan waa wixii laga caburiyo way marka waa daahir weeyaan sheekh waa daahir walidaalika waxaa lagu eedeeyaa imaam almarwazi culamada shaaficiyada ka mid ah waa wuxuu yiri yajuusu aklu maniyi la cunaa banaan weey <laughs> macnaa shaaficiyadu aad buu u eedeeyaa waxaa weeyaan hadda u radiyaan nidaamkayga yarisi ama shaafiyada ka mida wuxuu mar haddii ay daahir tahay waa la cuni karaa buy war waxa waa waa wasakho waa quran ee malkaan sheekh laysaga marka ya marka waxay daliishadeen wayuxilla lahum dayibaat wayaxarimu calayhim alkhabaaif waa khabiis bay yidhaaheen daahiraahda waa khabiis bay yidhaaheen haakadayna culimada bannaan tahay faraabarkayna culimada banaan tahay حسوس أنا وبهدي رابط إلى على بلاطها بابا بلارت ما عاد حريم يسوي كم حديث حريم يجري ما يا سجود وخبيث ويا علىها خبيث خبيث وصخرة كبيرة إصابة وكا سوت ولا كتير بابا لو ما عرفنا يا أيها الله استعان عليه التقوى Thank you. 大丈夫です。وعلى رسول الله تعالى على قال حتى بشار رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك صلى الله عليه وسلم جرابة جنابنا قاف لرجلية والصلاة لرجلية دون يسقى ثم توضع يوسي سرية بأهو يوسي يسوك للصلاة صلاة يوسي سرية ثم يقلل بيديه لو يسقى عوادي تقليل الجري شعره تويسة حتى وظن ظن بالقبلية أنه قد أنه قد أروى بشرته بركي سئل قلبي وبيه في وشعي حتى ضيف في جرى عليه في سوابيها بها ثلاث مرات صدح جر ثم غسل بين جري صار جسده بركيس يتخلى وصاحبي وقال وحي تري كنت حراء أغتسل في مرقة أنا أرغي رسول الله رسول الله من إلهي واحد يوم في مرقة بين جري سبحانه naqtarifu waanu qaadan jirnay minhu markaas waxa weeyaan weelka xaggiisaanu ka qaadan jirnay aljamiica dhamaantay marka waxa weeyaan eh, qaabka nabigu sal allahu alay slam marka hore yuu marka weysaysanayaa marka hore weysaysa nabigu sal allahu alay wasalam qaybta hore lugaha kale markay u haraan kadib nabigu sal allahu alay salam madaxuu meeri jiray eh, timaha uu takneelin jiray oo farahooda dhex gelin jiray kadib markuu madaxii wada dayro baa markaas wuxuu samayn jiray xaggaa bidibka haddana beydi jiray haddana xaggaa bidaxda haddana si gudbiyaha iskuu sheegi jira nebiga sala allahu calay wasalam caaishada nabiguna dee sal allahu calay wasalam ee hawardeed markaas waxaa weeyaan wada dayran jireen waa nooc min alxubi waxyaalaha jacaylka mida ka mid taha inaa labada qof wada maydhaan oo inta weeyiin halka dhintaan cawar ah, markaas waxaa weeyaan haaraha ka istaagana wada maydhaan waa nooc inagu jacaylka wax kale inuu naqaanaa khiyaari kale inuu ku jirnaa ogeyn kara jacaylku waa taas wey labada qof inay sheekaystaan in hadday doonaan daritiraada isa carcaradaanba <laughs> madarkoodii inuu waxaa kiisoo darikaya ya hadii nabigu rasuulku sal eh, rasuulka calayhi salatusalaam iyo caaisha u darikari jiray sooki waxaa weye fi saxiixi muslim nabigu sala allahu alayh wasalam iyo caaisha darikay nabigaa ka badiyey haddaba markabay darikada caaishaa ka badisay markaasa wuxuu yiri tilka bitilka tilka bitilka <laughs> labadaas ku tarmiri <laughs> markii hore kaa buriyeydi way jaraaba igu buriye sooma tilka bitilka marka waxa sida marka haddii masalan dadka masalan aradaha waaweyn oo kale le sooma guryaha ganjaalada keliya iskale dadka hadday sidan dhex aradaan kubadhaa cayn yelfadaan mid kale markaas waa loo baahan yahay sooma waka hadday iska wada baydhaan loo waa loo baahan yahay markaas haddii markuu sii uu sii tagayo xaraamka oo kale ay biyaha usii qaado oo kale والبنك سوء في واحد مرخى صحوي والله مرخى صحوي والحب يصبع وكا أرجع الله صحيح صحبه مسنا واحد حديثة في صلاة سوية يا خيالي مرخى واحد جريب مرخى صحوي حوي الجارة قاعدة حكاية سويدة وفيد لي وحلا عاشق عليه في جلة منتهي يبقى بياك كده حرفين وأبيت وحيرا خيالي عن سعودي وحير على عشر رضي الله تعالى عنه قال وحتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اقتصل إنت أساس كفل وأي إذا اقتصل مركب وضم الجرامة الجرامة غسل يدين ويس عود ومين جري ثم توضع ويسيسين جري وضوء ويسين وقال الصلاة صلاة ويسيسين جري ويخلل وتخليل جري شعره تيسر weysaydiisa kale salaad salaada weysaysan jiray wayukhallil wuu takliilin jiray shacrahu timihiisa xataa waadanna markuu malayo annahu qad arga inuu dhagiyey basharata jirkiisa afaada ku shubi jiray caleyhi dushiisa walaaka marqaadkii saddex jeer kuma qasala saa'iru jasadii macnaa madaxuu saddex korku biyaha saddex jeer iskaga sugi jiray haddana jirka intii kale soo hadhay meeli jiray وقال وحيث قلت وحنا أغتسل كذا رفعنا رجل رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من إله واحد والكلية لا اغترف ونقال جلي من حديث الجميع لما ذلك ورك الغاية جلي وعمر رتب zaydinay nabiga xaaskiisa sal allahu alay wasalam marka waxaa weye zawj luuqada carabiga zawja ilaa ta lagu darida faseexa dee halka qur-aanka laguma arabiyaa ta lagu darida waa laba riwaatada sida waxaa weeyaan wa aslaxnaa zawjahu oo kale iyo wa aslaxnaa zawjahu iyo abahalita zawjatahu lama orade gabar baa laga hadlay sooma taa inaa lagu darida faseexa markaas laga lahaday ta lagu darna waa la arkay waxaas aladi yuriidu an yufsida zawjati aduu markaas waxaa weya gaaybu halkaa warinjee marka nin nin shaacira markaas wuxuu warinjee markaas waxaa weye ninka doonaya markaas waxaa weye saabta inuu fasaabiyo aniga adigu xaggaas iyo aduu halkaas warinjee marka zawja ta waa lagu dari karaa ذلك سيقبل المجالس الأدبية فرقة فرقة كورهي سوى ذلك تعالى قدر زوج اللي ولد حاسي صلى الله عليه وسلم برقة مولوية الحارث الهلالية وحيها الدولة جدا بسنة بيرسل عليه الصلاة والسلام واوية gabadhi walaasheed waxa loo walaasheed waxa loo jiray libaada la oran jiray walaasheed libaada la oran nidaabat alkubraa iyo nidaabat suqraa baa la kala odhan jiray nidaabada weyn iyo nidaabada yar baa la kala odhan jiray nidaabada weyn waxay dhashay cabdillahi bni cabaas cabdillahi bni cabaas hal hageerada soo ma cabdillahi bni cabaas waan ka dhashay khaalid weliid maxay ahay khaalid weliid geerada maxay ahay hada isagana ahay nidaabat suqraa baa isagaa dhashay saasay ahayd الله قال بحيث وضعت لرسول الله رسول الله وعليه صلى الله عليه وسلم يدوء الجرابة جرابة يدوء الجرابة جرابة برقى صحابي يدوه كبير ري فأفا يخصب يدوه بجلتيسي على يسار بجلتيسي فرغته الله جر أو ثلاثة سبح جر كما غسل ونقي فرد يفرد جيسي أنا بيه بيه توفي قبصي بلح يده وحقوط نقيا فرد بيه حوه ترك ثم ضرب في يده وعديسه بالأرض عينتي أو لحاية بجدارتي فرغته الله جر أو ثلاثة سبح ama saddex markaas weli kasoo waxa fiican inaad qacataada aad ku baydho ciiddaa ku jibiso ama saabuuriga wix laydaa ku baydho waa caafimaad caafimaadka imaamnimaada u noqday ninka caafimaadka u yaqaana ثم بعد بدأ يلغلغضي واستنشق يوصل ظاهر صدي ثم غسل وجهه وجه وجهيسة وذراعيه لوجهيسة بالضبط ثم أفاد وخفي على رأسه بحيث الماء به ثم غسل وجهه سائر جسده تركيسة تكرا سهري ثم طرحها القاصر العاير ثماني لأنه ماشي كل يريد يساعه هذا خاخي فغسل يده رجلين ليس لغد فأتيت والدتي بخرقة الكرب على مرة الخير وحسبت على توال ذلك هذا توال كسب غريب فلم يردها لم يرد دور صلى الله عليه وسلم <coughs> فجعل يقول بذلك ينفض الماء يهد كبد دقيقة بيديه ليس قبول سيد دقيقة صلى الله عليه وسلم سيد دقيقة sidaas leeyahay waaya marka eh, weysada qaabka loo weysaysanayo laba sibaalood baa sabayn kartaa inaad weysaysato intaada weli gaaraninba oo lugahana uwada ku haraan lugahana marka ugu dambayso aad ka raaciso iyo inaad iskala dayso oo markaas waxaa weeyaan aad iska noodato niyooto oo mawrigiiyo weysadiiba waayo mayriga janaabada aad ka waajibka ah الجنازة أي كما يرونسو وقبض الحيطة أي كما يرونسو ما يريد عس وحدث الأكبر صمة ويسجد الحيطة حدث الأصغر حدث الأصغر خاصة وفهوس كليا حدث الأكبر خاصة وفهوس كليا ونقعيد الإدعاء إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا نغشي مركع أي كلمان أو إسكو بدأ oon iskhilaafay oo isku jinsiya midkood midka kale hoos gala si darteed lugta hadday nijaasa kaaga taallo nijaasa kaaga taallo baa aragtaa ma intaad maydhaad dib haddana ka weysayso isaga iska weysayfada weysadaasii raacin weysadaa baa kaaga filan waa sida aan leeyahay rajaxay raximallahu tacaala laakiin raafici cabdulkariim alraafici baa isagu wuxuu qabaa maya horta inta mayd intay nijaasta janaabada inay hoos galaysa isma waafaqsano taa isma khilaafsano lakin waxaa isku khilaafsan yihi tano inta horta iska burburi cabdilkarim alqaafici eh? kadibna waxaweye weysiisan weeye waana fiqiga madhabka shaaficiyey markaa socota haddii lagu yidhaaho sheekhaan labadii sheekh waa ilaa meey imaamulqaaficiyaa laga wadaa sheekhaan ba haddaad ku orato waaya laakiin inagu midba aan samayno kalena sunaa nabiga sala allahu alay slam inagu waxaanu samaynaa waxaan qolka qofku soo moodadigiisiisaa sooma baa kaga sugnaayd nabiga sala allahu alay wasalam sheeko ka sugnaatay maaha waiska banaanta laakiin sheeko kasugna wax sugan maaha waa inaad meelgaa keliya kaaga fila aayar iska soo meyro markaa meerahayso waxaad qalbiga ku qabataa in weysadii ay kugu hayso bas iska soo soco masaaka iska sii tag weyse kale ugaa leeyi waa lugaha iska warraacaysa idin ku taalo wahaye والله تعالى عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما marka mayriga weysada waxaad ogtihiin in xubinkiiya saddex jeer la mariyo ay sunno tahay soma mawriga marka ma saddex saddex jeer iyo waxaasaa sunnaah waa masala khilaafiyusilaas culamada qaar baa haasaa yidhi oo yidhi mawrigana weysada laga qiyaas qaadanayo فقياس ما شبه يلا مصدر يلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بدك مرة حرف صبح جربيها كفوة وبدك لكل شيء جري صبح مرة وحيوان شيخ سالم تيمية يا عبد الرحمن ناصر السعدي بواحد رجع حيوان in markaas sida raajixa ay tahay taasna hadda waxaa weeyaan allah ka sheekha sharxay weeyaan cabdiraxmaan naasir sacdi aan sheegaya waa sheekha sheekiisi weeyaan sheekhtaa marka cabdiraxmaan naasir sacdi iyo sheekhka ibnu taymiya raxima allahu tacaala labadaa sheekhba waxay ku tegeen in markaa ayaa waxay rajaxeen hal mar keliya kaa filan tahay waan sida waxay idhaaheen haddii aada matalan kasoo qaato aada dalka guurtato oo niyeysato ood hal mar kaliya saas kuu kuurtaymu oo iska soo baxay bisoo meeqatada biyaha iskaga filan tahay niyadu biyuheeda jirka way gaaraanaysa bas afafiskuutuurtay murkada adaa tabaashu taqaano kasoo dhexgeedi marka damaasan ka taqato waayo عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وعاص بن عمر الخطاب رضي الله عنه قال وحر يا رسول الله رسول الله يرقد احد رجل من الغنم والصيحان من سوق الجنابري قال عمي لها لا توضا الا فيها ضبط ويسيسا حد في الكيل فليرقد هيسكسها ايه جنابه وحنا ويس فدينيسا سوما ما طفت وحنا نرجي دائما لا فضحي سوما مرخا هدايا نرجي بان كضحي وليس بنا عمي دنوبيا مرخا سي isaga qubayl iyo firfircoon waa keenaysaa marka weyse qofkaa ku seexo xajri qalbiga ku sugan weyse qalbiga ku seexato kalaa ku sugan qofku iskaga fudaydiyo waayaha allahu mustacaan wa an salamata radia allahu tacaala canhu marka waa karaahiyo maalikiyadu laakiin waxay qabaanba inay waajibtahay weysadaas markaad sii seexanayso inaad iska weysaystaa waajibayda waajibma waanuu salamata zaydinaya nabiga xaasiisa sala allahu alay wasalam qaalad waxay tihi umu sulaym jaa-at umu sulaym baa timid imra-atu abi dalxata ahayd abi dalxa xaaskiisa ahayd ilaa rasuulilah waa timid sala allahu alay wasalam faqaala waxaa ku yaa rasuul allah ina allaha ilaahay laa yastaxyi kama xishoomiyo alxaqa xaqa eefahal caawo marati gabadha dusheeda ma yahay min wax waxmooriga إذا هي طلبت مرخى الرياض كبرنا مرخى الرياض وحنا صحيح أو كل رياض جماعي وحيا رميتها وحميري وملغريها كبرناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها إذا هي رأت الماء بجمر خيارات وواحد جنا جماع عباس ويس وبدأ الله إلى بيارات ونبيعي ركاوة waxaweye mar haddaad jidana samayso baswarigay kuu waajiyay sooma laakiin niyada haddaad ku niyaato inaad jimaac iyo xoolaha lamidka aad ku niyaato shardi waxaana biyo isku arko hadaad niyaato laakiin biyo aan isku arkoorimaysa sa darteed xadiidka almaa-u min almaaci biyuu ka ahaadeen xadiidkaasi markaas waxaa dhinacna waa ka mansuux dhinacna markaas waxaa weeyaa mansuuq dhinac waa ka mansuuxo xadiidka waxaa nasakhay abu hureyre idaa jalasa bayna shacaabiha alarbac uma jahada faqad wajaba alghusl wa lam yanzil xadiidkaas ayaa nasakhaya xadiidkaas unoo soo socdaa baa filayaa waaye allahu mustacaan وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وحدث كنت وحنا أقصي جنابة جنابة تين ما يبقى من كان رسول الله كما يرجو صلى الله عليه وسلم فيخرج يبحج إلى الصلاة صوابا وإن بقع الماء بيها fiisadii wareegiisa kusugan oo barkii qayareeda dheere ay ka muuqato ayaa markaas looga bixi jira waina buqca almaa-i biyaha goobaabkoodii iyo barkoodiina fiisadii wareegiisa waa kusugan tahay yaa daliishada xadiidka qolada nijaasii sooma sida abu wafii lafdi limuslim wuxuu lafdi kale muslim sugnaaday laqad kuntu waxaana afrikun tii didibisa waayahay afrikun tii didibisa من فوق رسول الله رسول الله بروز كذبه صلى الله عليه وسلم فرق بجنين فيصلي فيه كتوجه وقد جنين غيره حرام يعني من الوقت وخلاص كاس حرفية إلى مالكية وحي قلان ونجاس في قلان أحاديث قوة البشرية ما الشافعي إلى إمام أحمد إلى قول مبارك الصنابي إلى محدثين إلى ابن حزم إلى شخص عن التيمية إلى محققين لما وحي كتبين ظاهرها مسألة الجح والصواب وطاهر لله وكا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم حديث مرقد فريسته بين شعابها الأربع أفر كيل وضحدها ثم جهدها وكد وإلى الجماعة معنا وجب المسلم فقد وجب المسلم غير يجب وفي لفظ المسلم هو ولم يزل من يجب marka afarta luqad waxay dhahaan labada luqadii labada qacmood dhexdooda la yidhaaha qaarkoodna waxay yidhahan labada boogiyi waxa laga wadaa markaa labada lugo inta udhexaysa yidhaha adigu markaa qola waxbay isku yidhaaheen intaa ayan ka badan baa sheegan in kale haysa insha allahu tacaala waxyaala kale soo sheeshaan hoos hoos galaan baabkaas shaarsiin doona waxay marka carabtu wayta alcaaqil yakfi lishaara ninka caaqilka ku filan bay bay qaadaan waxay dhahaan العبد يقرأ له العصا والحرب تكفيه الإشارة بدون حسجرة وانا قفت عضالك أحساس مفهمين لا قراعة إيش اللي قراعة مليان أحساس مفهم لكن قفت عاقلك يسمى إشارة كفلا كل يوم وحده يقرأ من بعضه آه شو فهمت يعني عيار الصيد عزيز كيف هذا الخاوة أنا سألنا شيخ مرقى باسل أسوية مرقى حديث حديثين في النسخين حديث الماء والماء ورميه حديث حديث النسخيان وبين بيها بيتابع نوري لا يبدي يسوار الخلية حديث أسوار منصوح حديث ما نسخ يكون بالبيه آه، لكن محال عشر بيه بيه إلى أرسان عمر خمسين في السمع يكد على الفقير ولذلك بداية يكد على السعباب دولية بعض الإكسار بعض الأمارية وقف كابو أمار كل حد بيسوار وأمار سمع والله ما كان عليه أنا سعودنا waayahay baabkaasuu baabaystaa marka taas waa sidaa waayahay allahu mustacaan caleyhi tuflaa waana dee caaisha la weydiiyey bal ka waran qofka hadduu xaaskiisa jimaaco oo kadibna waxaa weeyaase jaamicu tirmidi ku qoran oo duyo iska waayo markaasa waxay tiri aniyo nebigaa sidaa samaynayo duyada iswaana aada kadibna iska meeran nebiga sala allahu alay wasalam baa la weydiiyey caaishana way garab joogtay xadiidka jaamicu tirmidi buu ku sugan yahay markaasa waxaa dhacday waxa lagu yiri bal ka waran arrinkaas wuxuu nebigu sal slam aniyo tan baa sidaa samaynayo كذب يسوع الله رضى الله يعني يفكر في قرآنه ثم تحسبه يسوع الله ما نبغى حق موتاي وشيء حقه وشيء مرك دينتي كمله طب شيء دينتي كمله ده الشوق السياسي اللي قد يلعب بينه وسكاك القسم الشوق الحلو ده شيء ده حلو ناسكي يعني صباح في عمل صلي صلي ده الشوق أصلا كتعريف في زوجة كاسه ووحي حلو جالسه وسكديسه وحي في عمل قارته وين تعرف قد يلعب اللي فيه حلغية بشيء حق لك قد يشتغل يا صبح أخضاشة سيدة سوق أصد جميلة واي أقول شيء حقا هرقا تاسي مرقب حيو يا نبي صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان والختانة فقد يدي الوصول مرقب جنينك جنينك كرجبه وحبوك الترنك منكم مرقب ضعف وحبوك الترنك قلبه وهذا مرقب سموري ويرجفي يا أيها الله المستعان taranka ee gabadha waa markaas umuurigu waajibi yaa ayuha allahu mustacaan idaa masa alkhitaanu alkhitaana nusuusta masaarifka idaa masa alkhitaanu alkhitaana markuu gudniinka gudniinka kala taabto waxaa umuurigu waajibi taabasho kaliya doodeed ahaad waad fahmaysaa sooma waa socodda markaas الله يستعان عليه تقلاه عن ابي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب انه كان وحوها هو السنة هو ابوها به ابن جابر عبد الله وكسبناه وعندها في صلاحها جابر قوم قالوا فسألوه وحيدي عن غسل بيرها فقال وحوري يكفيك وحقوق إلى الساعة ساعة فقال رجل ما وحوري ما يكفيني في الله فقال جابر وحيدي كانوا وحاجة فيك يكفلا من قف هو يسوي أو فريق هبض منك هذا الشعر أكتبها وخير منك كان خير ذنب يريد الحج رسول الله الله صلى الله عليه وسلم رسولك وكاته بنا وكا خير بنا ساعة لا رفض الله وايه ساعة أثر مد mid ku dhow waa midkii nabiga sala allahu alay wasalam midku nabiga ana arkay waa markaas waxaa leeyahay oo gaaban yahay marka waxaa dan ku qiyaasa garamaya aagaas oo kale kaas oo kale aagaa yar oo kale soo koo kan gaaban yahay marka kan meelahaas oo kale ku joogaa dherer ahaan halkaas oo kale ku joogaa inta hoosu marka yar balaalaya asaamulaya ama midka wuxuu ka noqonayaa kan lamid midka labadiibu kala hadda noqonayaa marka waxaa weye taqriiban waxay noqonaysaa marka afar mid waa kan labadiibu intaasa nabiga ku filay sala allahu alay wasalam waayo xaaji cabdiraxmaan baa hayaa mare cabdiraxmaankan xaaji cabdiraxmaan baa haya waayo furqaan sheekh xaaji marka waxa weeyaan eh, midkaas waa midda nabiga sala allahu alay wasalam marka afartaa midbaa nabiga magriga ku filnay markaasuu yidhi ma filnaanay haddayna kuu filnay kusoo kharjin markaasoo ku filnay jirin markaas marka waxaa weeyaan biyaha waxaan la ogolayn israaf baan la ogolayn imaam shaaficina wuxuu yidhi badba aduu jooga adagiyo marka marnaba markaas waxay badaan israaf samaymayo marka israafka iyo baabaadinta intaa jeelka dhan qaadato isku shuglamo noo baano waa inaad qadar kuwa kala qabqaadato وفي لفظ فكان لي من حسن سنة يفرغ المادية في كفر على رأس من حيث ثلاثة في الأجل قال يصنف في سنة فيه غيره الرد منك الذي كان قال لما يكون يتوفل وهو حسن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه به محمد بن حنفية حنفية حنفية بحي هو الذي يقول بني حنيفة أحد مركز هو يبتدي على نسبة إليه ومحمد بن علي بن أبي طالب ومركز حي علي بن أبي طالب بعد ذلك يا يا ثم أمرنا في آه يقولوا ثم أمرنا أنا خلنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا كبيرا في موضوعنا من غير رسول صلى الله عليه وسلم في قيد مركب مع أن يسعى صلى الله عليه وسلم كبيرا في موضوعنا من غير حال مرة مرة صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا في موضوعنا من غير في قيد واحد مركب وفي لفظ الله كان صلى الله عليه وسلم يفرق المادية في كفر على رأس من عيسى ثلاثة وصبح جر قال مصنف مصنف كفوري الرد منك الذي كاسو قال لي ما يكون له هو الحسن بن محمد بن علي الضاربيان وأبوها بهيمة محمد الحنفيين يا بابته وتوين في بابيهي توين في اللغة العربية والقصد والإداها حق لو وحل إداها ومسح الوجه واليدين من السعيد الطيب بدلا عن ضحايا الماء عند تعذر استعماله وحل إداها قصد ظهر الإله عيد حق الله قصده شرع اللغة العربية شرعنا ووجه لا يقع من لما الصحة اسمما قال وحاول الله المستعان عيد من السماء وحاول الصحة iyada bedel ay ka tahay biyaha ku dhaarqaashadoodii markii biyaha la isticmaali يا كلامي كبرت إيه فصل يا حبيبي ترى سعيد أقرأك ولا أمي لديك الحرارة ولا هذا ولا أمي لديك الحرارة أقول كم هذا قسم الله لي أنا عرام رفسار من الله تعالى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيرا بدها هيتين غفلية أي ومبدا إلهي سبحانه وتعالى وكفة بلي وإن الله كان يكيد دنيا لكي متعي عرام الله سبحانه وتعالى وهذه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى حارة رجلا من معتزلا أو إعرابي أن ضفت متفنين معنا ضفت مركة تفنين إلى عقب حيوان نقول لم يصلي أن تكون في قومي قال في مركة عن متفنين وقال يا فلان فلان ما منعك من حاك يديني أن تصلي إلى تكته معنا مع يدينا تكته من حاك يديني أن تصلي في قومي ضفت كل أحد في تكته من حاك يديني فقال يا رسول الله رسول الله أصابت لي وحيقول عضي جنابة الجنابة يقول عضي ولا ما أدي ولا ما هيسكو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بشعر وحاب السعيد إيدا وإن يكفيك كاسة فوفرا رواه البخاري إيدا فوفرا هداد أنت الجنابة يقول عضي أدي على الرسول الله فإنك وكل فوق بذجري سو كلا يدين في سرفوضة أو شقة تتم الأوتيسير عمر بن عمر بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة ذنب ابن فأجلبت وين جنابيدي فلم أجد الماء بيمان إلي فتمرغت وين الميستي في السعيد في السعيد عيدي كما تمرغت دابة دابة سعيد القلبيسة فتمرغت القلبيسان ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بيمكني فذكر في ذلك أنه أرجع صلى الله عليه فقال وفير ما كان يفيك إنما كان هذا فيك فيك مثلا أن تقول إلى السلام وقول أو بمعنى فعل لله بمعنى أن تشير إلى الإشارة هكذا بيديك لغاية قعمود هكذا سيارة يشار أن تقول بمعنى أن تشير إليه وقول بمعنى فعل لله إلى هكذا سيارة السلام ثم ضرب بيديه ويدي سقعمود وكل نفطي الأرض نوفي ضربة واحدة كل فشكلية ثم مسح الشمال biyixdiiba ku masaxay aliga welimiyinka dushaydii wadaahira kafaydii labadiisa kaf daahirkoodiina way masaxay yowaja wjigiisi wejigii wejigiisi marka camaar bin yaasir ibnu camr alcansi saxaabada ilaahay darkii loo cadaabay kamid ahaan oo isaga iyo hooyadii iyo aabihii iyo walaalkii intaba la cadaabi jiray waakiin nabigu ku yiri sabran yaa aala yaasir fa ina mawcidakuma aljanna waxa weye ballankiina waa jannade werigii waad garanaysaa de abujahal baa waa abujahal baa marka xadiidka wuxuu tilmaamayaa camaar lagu yaasir qof marka jalaab ku dhacay biyo ku dheera soo ma ciidan in sidii biyaha laisku wada gaarsiiyey gebigeeda markaasaa <laughs> intuu dhalkii la baxay yo <laughs> baarkii buu galmaystay anagu beri saas lagu dhacday anagoo iska arday qur-aan aho markaas waxaa weeyaan aniga nin kale ayaa markaas waxaa nin faysal odhan jiray labaayo baa saxay meel markaa meel miyana way ahayd markaasa waxaana waa la tayamaan baa maqalnay wiisaa dhaweyna markaasoo aan ku weysaysano tayamaan baan kadib waxaan moodaynaa sida ciidan in si biyo loo dhaqeeyo hadday wejiga tahay hadday sandarahajira tahay hadday kula luqa tahay <laughs> <laughs> wuxuuna gaaray maalinkaa tobanka farla maalinkaas ahayd fadhiisanay ciij rabbo mahanka soo dhigan farabaaada soo kuusnay markaasaan ku farxawday farxalka ka bilaabna sidiisa u wadnaa maaladiisa maraqana minka jihaad waran baa nahay oo meesha hadda soo korayay marka waan farxalnay kadib anoo ku eegoota subaasiina ku daray wejigii haddana gacmii haddana haddana gacantii kale madaxana kuwaa dargadigiisa isagana labihii annaga oo cadba cawn boorka nasaarana diyaarto walla afka dee waxaa boorku saa looga daadanayo war maxaadi ku dhaxay waada tawaabna maxaa lagu dhaci ya war waxaa tawaa ma aha geel buuriyada laysantee alabta boorka iska mayda ah. maalinkiiba aabahaaniga bara allahu naxariista dayib marka waxaa weeyaan baydayeysa wey markaasa nabigu sala allahu alay wasalam wuxuu yihi maxaa waxaa kaagaa filaya labada ku dhifato kadibna wejiga labada qafoodaa socdo marka ku dhufashadu ma laba ma laba mise waa hal waa hal weeyaan sida xadiidka nabiga sala allahu alay wasalam saxiixa kusugan amaa xadiidka labada jeer kusoo arooray biitifaaqi almuxadisiin waa daciif waan xadiidka dhowraad soo saaray atayawud darbataani darbatu lilwajhi wa darbatu lilyadayni xadiidkaasi eelmirfiqayni xadiidkaasi biitifaaqi almuxadisiin waa daciif laa xujata fiih xujana maaha marka waxaa weeyaan hal keli ah sida bukhaari way ku ubaa lagu dhufanayaa saasi ba wax dhib badanna maaha magaas dhimaayo sababta qofkii ilaah maanta nagu labada hadalka waa waa leedaha sooma marka saas waa dhigaya maanta dhan israfaadinaya iyo maanta dhan israfaadinaya saas leeyahay labada kale waa leeyahay kama saas qaba leeyahay labada baan waxaas sidaa ugu dhufo doorka saaska afuufo sida uu soo saas leeyahay saa dadka tiraado kadib lagu faa'iido Vamos continuar. suudan tahay hawsha tahay intaa wax dhaafsan zaydii marka weligaadana xadiisa nabiga akriyay sala allahu alay wasalam ka sugnaatay saxiixa weligaa tawradii haddaad akriyin sidcu mahaatusitoo dhan haddaad akriyin ku akriyiso waxaas labada hal akriyay meydka kogtay xayil sheekhu xataa qaa ma jiro soomaalina baa lagu akrida labada hal akriyay maxaa loo kale aniga yihii waaqacmihii waxaan socono الله المستعان عليه التكلان حديث كده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول يضيف واحد ليسي خمسا شبا ليسي لم يغضفن على السين أحدا قف على السين أحد كل من الأنبياء أنبياء كميلة لم يغضفن على السين أحدا قف من الأنبياء أنبياء كميلة أنبياء قبل أن يوريسي كي مصبت وحليوه قلقاري بالرعب عدد غير يقصي محط مسيرة شهر بل إلا صحر لعلي wajacala liya alarda dhulka waxaa lagu yeelay basida masaajida waduhura waa dahar qaayash wa rajul ninkasoo min ummati ummada kamida oo adrakathu salaatu salaada ay soo haleesho falyusalli ha tukanadi waaye oobadii hore markaas waxaa weeyaan de meel markaa loogu talagalo ee masaajida mooyahan yahay marka imada wa uxilat lii alqanaa'imu qariibooyinkana waa laga xalaaleeyey walam taxilla xalaali maaha liaxadin qof oo min qabla anaga marka ummadii hore qariibada markay gadawaalka iyo jihaadka ay galaanayda gaalada ay kasoo urursadaan wixii marka ay soo helaan ilaahay dab buu soo diri jira dabkaasaa cuni jira naar buu soo diri jira naarkaasaa cuni jira xalaal ma ahayd laakiin ummadeena ilaahay subxaana watacaala wuu xalaaleeyey ويحل من الغنائم غنيمين كان يحلالي ولم تحل حلال ما هي لأحد قفل قبل أن يغري ويعطيت وليسي الشفاعة ارجع ليسي وشفاعة الأغنى واتلاء قرآن كشاغي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي ده نبي كشكني وكان النبي النبي ده هو النبي حري يبعث في الله يبدو إلى قوم توفيس خاصة وكريه فارقوا كذا شكريا أنبياء رواجي أنبياء رواجي سيد رجلي نبي جلبا dadku ka dhashay baa loo diri jiray dadka dhan laga diri jiray walidaalika maxaa dhacaysa wakti keliya intaasoo nabi joogaan soo ma نبي الله شعيب ونبي الله موسى يسوس وقت معه نبي الله لوط وإبراهيم يسوس وقت معه مركا وحاول النبي كست انت قلبه كأش اللي جري يا وبعدت أنا على يدري إلى الناس كحاجة كافة الناس ما طبع على يدري جري ويس شو يدي وكذا الله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة الحياة في إن شاء الله تبارك وتعالى